alxamdu lilah اladi aclى manaara اlislaam bالsunة wrafaca bha can اlqulub lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'id ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalhm اllah amanaة lلnaasi wmina ama bعd fahada huwa اdars الsaaبع min alkitaab الkhamis min duruusi الdowraة الxadiiثiyaة التaصiliية wa huwa cumdaة الأxkaam min kalaami sayid الأnaam waxaynu maraynay baabu istiqbaali اlqibla qiblada in la qaabilo axkaamteedii buu baabu yahay can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana waa ahaa yusabixu mid ku sunnaysta calaa dahri raaxilatihi hashii uu fuushanaa dusheeda ayuu ku sunnaysanay xayu meeshii kaana ay ahaatay wajhuhu ay jihatuhu dhinacuu u socday ay ahayd yuumi waa tilmaamayey oo waa ku ishaaraya bira'sihi madaxiis rukuucda iyo sujuudda wa kaana u ahaa ibnu cumar radia allahu tacaala canhuma yafcaluhu mid sidaa sameeya ayuu ahaa isagoo nabiga ku dayanaya wa fii riwaayati waxaa ku yimi kaana u ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam yuutiru mid ku sunnaysta calaa baciirihi waxaa weeye awrkiisa ama hashiisa labadaba waa la yidhaha gaadiidka laakiin waa isku macno wey walimuslimin waxa ku yimi hayra annahu mooyaane laa yusallii kuma tukanayn calayhaa korkeeda almaktuubata salaadii faralka ahayd walilbukhaariyi waxa ku yimi ila alfaraa'ida wixii farala mooyaane oo isaga lagu tukan maayo gaadiidka xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa guud ahaan wuxuu tilmaamayaa xadiidku alaslu fi الصalaaة in qiblada loo jeesto fawalli wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam taana waxaynu ka qaadanaynaa waxaa laga hadlay xaalad gaara marka safarka la yahay sunno la tukanayo xayu kaana wajhuhu meeshuu u socdo xataa haddaanay qiblada ahayn ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam u tukaday marka asalku waxa weeye waa in qiblada loo jeesto taas waa masalo masalada labaad waxaynu ka faa'iidaysanaynaa in haddii safar la yahay sunnayaal la tukanay oo nabigu calayhi salaau wasalaam waynu soo tilmaanay shalay asalawaat rawaatib safarka ma lagu tukado mise laguma tukado rawaatibta safarka ma lagu tukadaa mise laguma tukado haa mise maya haa waa khalad wey mayana khalad wey salaada subax waa lagu tukadaa kuwa kalena rawaatibta lama tukado soomana soo salaada subax nagu kama tegi rawaatibtana waa ka waxaan salaada subax ka ahayn nabigu ma tukan jirin alayhi salaatu wasalam rawaatibta marka laga hadlay laakiin waxaa jira sunnayaal iska joogta hadday tahay muxuu ahaa mila adduxaa oo kale hadduu qofku caadaystay markuu weysaysto sunnat alwudu inuu labadii sunnaha ka dambaysiiyo taa salaada subax ka horeysa witriga oo iyadana marnaba aan laga tegay safar iyo nagaadi midna aan laga tegay sunnayaashaas iyagu waa iska aabit wey eh, marka waxaa aynu uga jeednaa safarka sunne waa lagu tukan karaa marka wixii lagu tukanayey qaabkii loo tukanayay in gaadiidka dushiisa lagu tukan karo xataa hadduu qiblada aadan u jeedin ayaynu ka faa'idaysanayn si gaara ah xadiidku wuxuu u tilmaamaya qofka gaadiidkii uu saarnaa doonaya inuu ku sunnaysto jihaduu u socdayna aanay ahayn jihadii qiblada oo de sida caadigaa dhinaca gaadhigu u jeedaa dadkuna u jeedaa sida badan marka haddii qofku de jaanis haysto oo sida gawaadhida qaar kuraastu ay isku jeeddo dhinaca qiblada uu jeesto iyadoo de waa axsan akmal wey laakiin markuu jaanis u waayo doonayana inuu sunnaysto jihadii uu socdayna aanay qibladii ahayn wuxuu tukanayaana ay sunno tahay sharcigeennu waa u fududeeyey inuu sidaa ku tukado taa waxaa soo raacaya yuumiu bira'sihi salaadii salaad sujuuddii iyo rukuucdii loo dhammaystiraya maaha oo qofku uu ishaarayaa rukuucda iyo sujuudda ila waa fadhiyaa marka iyaga tilmaam buu ku samaynaya waana laga yaabaa meesha uu joogo meesha uu joogo ee dee uu fadhiyo inaanay u suurtoobayn si caadiya inuu u sujuudo ama uu rukuuco hadday u fududahay waa dee ajarkaa usii badanaya lakiin waxaa ku fila rukuucda inuu tilmaamo sujuudana uu tilmaamo xadiidkan laguma sheegin yuumiu birasihi baa li madaxiisu ku ishaaray rukuuc iyo sujuud marka ma isku sibay noqonayaan isagoo loo kala badinayaa xadiidkan inooma sheegin yuumiu baa li uu ishaaray marka rukuuc iyo sujuud la gaadho birasihi xadiiu jaabir ayaa isagu wuxuu tilmaamayaa wajcal sujuudaka akfada min rukuucik sujuuddaadu markaad tilmaamayso waa inay ka sii hoosaysaa rukuucdii marka rukuucdii in yar baa loo foorarsanaya sujuuddana waa la sii badinayaa labadaba iyadoo la tilmaamayo oo halkeedii aan la gaadhsiinin waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa ila alfaraa'id salaada faralkaa waa loo soo degaya haddaanay daruura keensanay haddaad diyaarad fuusho tusaale ahaan waxa weeye dee sidii ay xaaladda kugu qabsato ayaad u tukanaysa oo xilligii salaaddii aad u tegay oo meeshii aad u socotayna salaadda waktigeedu baxayo safarada qaar baa dee dhowr iyo toban saacadood hawada lagu jiraya dhowr iyo toban saacadood shan iyo toban saacadood ninka dubay ka duule sydney australia ku socda dhowr iyo toban saacood baa hawada ku jiraya ama maraykan oo kale marka dubay ka duul marka salaadaha ugu soo gelaya wadankiisii uu ku socdayna la gaari mayso wuxuu ku khasbaya inuu tukado diyaaradahaasna way kala duwanyi hadday tahay diyaarad muslim leeyahay oo dee ugu talagalay muslimku meeluu ku tukado diyaaradaha qaar baa waxay leeyihin musalla mawlac lagu tukado mawlacaasuu qofku tegayaa uu iska soo tukanaya si caadi laakiin xilliyada qaar waxaa laga yaabaa taasi inaanay u suurtoobin ama jawigu xun yahay dhaqdhaqaaqii la ogolay soonku kuu xidhan yahay salaaddii khatar ku jirto marka qofku xaaladiisu ku tukanay gaadiidka dushiisa iyo halka uu u jeedo ataanay qiblada ahayd rukuuc iyo sujuudna waa ishaaraya hadduu dhammaystiri kari waayo waayo waktiga salaada in la ilaaliyaa wax walba ka weyn waktigaa la ilaalinaya lakin waa xaalada gaarataas waxaa kaloo xadiidkaynu ka faa'iidaysanaynaa kamaalu raxmat illaahi caza wajal wa sicatu oo alla subxaanahu wa tacaala si aynu sunnayaasha u badsanno ayaa waxyaabo badan sunnayaasha lagu baneeyey si loo badsado loo fududeeyo oo qofku hadduu degdegsan yahay ama gaadhigiisa uu saaran yahay inuu iska cibaadaysto sunnayaasha la yimaada in loo ogolyahay in loo ogolyahay taasina waa fadlullah wey an cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi baynamaa xilli annaasu dadku biqubaa meesha quba la yidhaahdo ay ku sugan yihiin fii salaati subxi salaaddii subax id xilligaaba iyagoo salaaddii ku jira jaaahum waxaa u yimi aatin mid u imanaya faqaala wuxuu hi ina nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu qad unzila waa lagu soo dejiyey calayhi korkiisa alleylata xaalay qur'aanun qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waa la amray nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa amray an yastaqbila inuu qaabilo alqiblata qiblada fastaqbiluuha qaabila marka bada haddii la hoos dhigo waa amar fastaqbiluuha qaabila haddii la fatxiyana waa ficil maadi wey fastaqbaluuha markuu intaa ku yidhi fastaqbaluuha qibladii bay qaabileen marka sida riwaayad kale xoojinayaan ala baa riwaayadka qaar ku yimi ala marka ala waa istiftaax waa hadal cusub oo amara ah. ala fastaqbiluuha war qaabila marka in la hoos dhigaa fiican waqad umira waa la amray nabiga calayhi salaau wasalaam waa dee nabigu la soo tukaday an yastaqbila inuu qaabilo alqiblata qiblada markaana de waxaa loo tukanayey shaam baa loo tukanayey bayt lmaqdis fastaqbiluuha idinkuna qaabila wa kaanat waa ahayd wujuuhu wejiyadoodu iyo halkay u jihaysan yihiin ila shaami bay ahayd xagga bay ahayd fastadaaruu waxay u jeesteen ila alkacbati xagga kacbada eh, xadiidkan wuxuu ku cad yahay qiblada hadda laynoo jideeya inay tahay istiqbaalu lkacba oo qibladu hadda waa taas xilligii maka la joogay wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tukanayay bayt lmaqdis madiine markuu yimina toddobiyo toban bilood ama lix toban bilood ayuu nabigu u tukanaya bayt اlmaqdis qad naraa taqaluba wajhika fi samaa laakiin nabigu uu sugayey waxyi inuu ku soo dego u jihaynaya xagga maka marka waxyigii baa soo degay waxyigii wuxuu soo degay xaalad magaalada madiine masaajiddo badan ay ku yaallaan masjidu bani salim iyo masjidu bani salima masjidu bani xaaria masjidu bani camr bni cawf waa masjidu quba qoys waliba masjid buu lahaa ay ku tukanayeen mucaad bnu jabal waa kii intuu nabiga cishaha la tukado fayaummu qowmahu masjidkoodii ugu tegayey intay sugaan ee cishaha tujinayay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii soo dejiyey saxaabaa saxaabadii la tukatay baa waxay u tageen qolyahoodii bay u tageen kadib qaar baa waxay la kulmeen iyagoo salaad farala ku jira ayay la kulmeen waxay ka dhacday quba waxay kaloo ka dhacday masjidu alqiblatayn mashaadka hadda loo yaqaan oo isagana qisadaasi ka dhacday masjidu bani salima oo iyadana loo tegay marka quba magac weyn buu sitaa isaga qiblatayn lama odhan laakiin masjidu bani salima hadda waxaa loo yaqaanaa magaciisu yahay masjid lqiblatayn masjidkii labada qiblo looga tukaday marka axaabigani wuxuu u yimi salaadii subax salaadii subax iyagoo ku jira oo u jihaysan baytulmaqdis dabeedna wuu sheegay masaladii buu sheegay kadibna waa qaateen sideedii bay ku qaateen waxaa halkaa laga qaadanayaa kow waxa weeye naskhigu wax jira inuu yahay axkaamta in laysku nasakho baytulmaqdis baa loo tukanayey waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay in loo tukado kacbada walibaa naskhigaasi waa kay usuuliyiintu u yaqaanaan annaskhu bilmusaawi marna ka la nasakhay ayaa ka fudud kii wax nasakhay oo inaad soonto iyo inaad afurto bisha ramadaan buu xukunku ahaa waxaa lagu nasakhay soom keliya faman shahida minkum ashahra falyasum in lagu kala dooransiiyo cunto inaad bixisay iyo inaad soonto iyo soom keliya kabaa culus soomka keliya culus kii lacagtaha iga xooranaya waar soomkaa igu culus lacagtaan iska bixinaya mid culus baa lagu bedeli cagsiguna waa siday u badan tahay waxa weeye mid baa cuslaa xukun ka fudud baa lagu bedelay isaguna aad buu u badan yahi waxaa isaguna jira mid siman in baytulmaqdis loo jihaysto iyo in kacbada loo jihaysto bay kala culusyihi waa jiho wax farqiguma dhexeeyo marka waa nasku bilmusaawi wey uu jira waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya khabarulwaaxidkii in lagu camal falay nin keliya ayuu ah wuxuu yidhi nebigu qibladii uu bedelay oo baa ku soo degay sidaasay ku qaateen yaa labeeyey aynu hubinno lama odhan welibana salaada dhexdeedii ayay ku aqbaleen oo ay fuliyeen waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamaya qofku markuu meel yimaada uu ku cusub yahay way dhacdaa qibladii uu ka dayoobo oo meel aan qibladii ahayn uu tukado oo salaadii duhur markuu mid tukaday tii labaad isagoo taagan la yidhi waxa weeye qibladu xagga maahe kala jeedi dib u jeeso cagsi wey salaadiisa uu sii wadanay intiisii hore waxba yeeli mayso halkiibuu ka sii wadanaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya jawaazu alxarakati fi salaa ida kaana min maslaxatiha dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda haddii dan salaadu leedahay ay ku jirta inay bannaan tahay qibladii baa loo sheegay way kala jeesteen xarakaad bay sameeyeen waa min maslaxati salaa waa loo goliya jamacii safkii kaa horreeya booska ka bannaanaada laba saddex tallaabaad u baahat si safka aad u buuxiso waa limaslaxati salaa waad buuxinaysa iyo waxyaabaha lamidka najaasaad aragti kugu soo socota kugu soo dareertay waad ka tallaabsatay si aad salaadda u ilaaliso waa limaslaxati salaa xarakadana waa lagu ogoliyey waxaa kaloo laga faaidaysanaya qofkii salaadda tukanayay in wax loo sheegi karo lala hadli karo isaguna uu dhegaysanayo waxaa loo sheegayana uu dhaqan gelinayo haddaanay salaaddiisa waxba yeelin masaaisha muhimka xadiidkan laga qaatay ee usuulka waxaa ka mida xukumku hal yastaqil اlxukmu biاlwuruudi aw bibuluugihi ila اlmawjuudi xukumku ma wuxuu waajibayaa markuu soo baxo mise markuu ku soo gaadho waa markuu ku soo gaadhiyo markuu soo baxa maxaynu uga jeedaa yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadan subax ay tukanayaan ka hor sida ibnu kaiir uu leeyahay salaaddii casar bay casarkii ka horreeyey baa qibladii la bedelay mahrib baa ka dambeeyey cishaa ka dambeeyey salaaddii subax iyagoo ku jiraa loo sheegay marka haddii la yidhaahdo xukunku markuu soo dego ayaa laynagu leeya maxay noqonaysa inay salawaadkaasoo dhan ay qibladii u jeestaan laakiin xukunku wuxuu ku salaysmayaa marka uu kusoo gaado marka uu ku soo waxaa kaloo aynu kaga baxaynaa caawawada usuulu fiqi bay noqotay xadiidka xadiid weyna wuxuu kaloo xadiidku faa'iideynaya jawaazu lijtihaadi fii casri nabiyi sala allahu alayh wasalam in dadkii xilligii nabiga joogaa ay ijtihaadi karaan waayo markii la yidhi qibladaa la bedelay ismay taagin oo may odhan waxa weeye talow salaadeennu maxay noqonaysa ma tii aynu ku bilownaynu ku dhammaynaa mise waxa weeye waynu kala jeedinaa go'aan bay qaateen way ijtihaadeen go'aankaana laguma qabsan marka jawaaز ااجtihaad iyaduna waa ku sugan tahay fii zamn النabiy sal الlaه alيه waslm an anas bn siriin qaala wuxuu waa taabici istaqbalna waxaanu qaabilnay anasa anas bna malik xiina qadima markii uu ka yimi min ashaam meesha shaam la yidhaahdo falaqiinaahu waxaanu kula kulannay bicayni tamri meesha la yidhaahdo waa meel kuufa iyo ambaar u dhow ciraaq bay ku taallaa hadda fara'aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo ku tukanaya calaa ximaarin dameer dushii waa gaadiidkiisii walxaal wajhu wejigiisuna min daljaanib dhinacan uu yahay yacni wuxuu uga jeedaa can yasaari lqibla qiblada ayuu bidix uga jeestay oo qibladii uma jeesay faqultu waxaan ku uhi ra'aytuka waxaan ku arkay tusallii adoo u tukanaya ligayri اqiblati qiblada meel aan ahay jiha aan ahay faqaala wuxuu uhi lowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam haddaanan arki lahayn rasuulkii alle yafcaluhu oo sidaa samaynaya maa facaltuhu maan sameeyeen xadiidkan wuxuu tilmaamayaa masaladeennu hore usoo sheegnay markay sunno tahay gaadiidka dushiis in lagu tukan karo salaadda sunnaha ah xataa hadii aan qiblada loo jeesan oo jiho kale loo jeesanayo oo sidaa sunnayaal badan qofku uu ka tukanayo masaladaana horeynuga soo hadalna eh, masalada labaad gaadiidka lama kala qaadin waxaa xadiiskii hore tilmaamayay nabigu hashiisa inuu ku dul tukanay calaa baciiri ama awrkiisa labadaba baciir baa la idhaha xadiikana anas ibnu maalik wuxuu tilmaamayaa dameer inuu ka dul tukanaya marka dameerkuna waxa weeye dhididkiisa iyo jirhkiisu waa daahir wey waxaan ka ahayn kaadidiisa iyo saxaradiisa iyo wixii la mida mooyaane sida xadiis badan oo kalena tilmaamayso waayo waa dhididayaa uu hindhisayaa waxbaa ka soo duulaya waxaan ka ahayn kaadida iyo wixii la midka ah waxaasoo dhani waa daahir wey caraqahu iyo wixii la mida ah. marka ahaaradiisa laga faaidaysanaya iyo inay bannaan tahay in lagu dul tukado sida gaadiidka kaleba loogu dul tukanayo baabu sufuuf wuxuu baab u yahay sufuuftii can anas bni maalik safafkii salaada can anas bni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam sawuu sima sufuufakum sufuuftiinna sima faina taswiyata safi safka in la simaa min tamaami salaa salaada dhammaystirankeeday ka mid tahay alfaada bukhaarina waxaa ka mida min iqaamati salaa salaada oogideeday ka mid tahay lafdi kale wuxuu ahaa faina iqaamata safi min xusni salaa safka in la hagaajiyaa salaada hagaajinteeda iyo wanaajinteeday ka mid tahay xadiidkan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina amrayaa in safka la toosiyo amarkana maxaa u asala almru fi اlaصl alwujuub waajibnima waa salaa laakiin jamaahiiru ahli اlcilm waxay yidhaahdeen waa sunna weeye waxayna taa u daliishadeen erayadan hadda aynu sheegayna min tamaami الsalaa min xusni الsalaa salaadaa lagu hagaajinaya marka halkaa waxaa laga fahmaya salaadii inay dhammaystiran tahay laakiin safka toosintiisa lagu sii hagaajinay lagu sii hagaajinay waxay yidhaahdeen hadday faral ahaan lahayd nebigu kama dhiga min xusni sala sidaa si ka adag baa laysu fari lahaa marka taas waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen inay tahay waxa weeye sunno inay tahay axaadiista tilmaamaysa goodiga iyo adkaynta iyo amarka iyo wixii la midana baa laga faa'iidaysanayaa bay idhaahdeen taakiidu hadihi sunna sunnada nabigu calayhi salaau wasalaam inuu adkaynayo jumhuurtu saasay yidhahdeen laakiin culimo kale waxay qabaan iyagoo amarka eegaya axaadiista inoo soo socotee hanjabaaddu ku jirta eegaya inay waajib tahay waana sida uu ku tegayo alimaam albukhaari ibnu xasm uu qaatay shaykhulislaam ibnu taymiyana uu xoojiyo iyo culimo kale waxay leeyihiin amarku waajibnima ka dhalata goodiga iyo waciidkana isna waxaa ka dhasha waajib baa ka dhasha bay yidhahdeen marka xadiiska dambe inoogu iman doontaa insha allahu taala safka toosintiisu maxay tahay waa safku inuu sinnaado safku inuu sinnaado oo qofna aanu ka horayn dadka ama aanu ka dambayn liidadkaa hadda inoo yaalla in si toosan oo garbo simana loo istaago taasi waa ataswiya sufufta in dadku aanay kala horayna si toosan ay u saftaan waana ta soo degdegaysa waxaa iyaduna ka mida sida axaadiistu sheegayso atimu safa alwala falwal safka hore haddii boos ka bannaan yahay in la buuxiyo oo waxaa weeye haddaad aragto dadkii isku xigxigay oo fakaa ku dhexdhexeeyo inta la ysku durkiyo in la buuxiyo sud lfuraj godoloolka ha la buuxiyo iyaduna waa taswiyatu sufuuf dadkii aanay kala fogfogaan way siman yihiin laakiin space baa udhexeeya marka waa halkaa alfaada qaar tilmaamayaan taraasu qolyahan xamaaliinta maxay dhaha waa la rasaynaya soo ma kabdadaha marka la rasaynayo ma space baa udhexeeya way isku dhegsan yihiin soo ma rasaa la doonaya marka safka lagu jiro sidii wax rasaysan baa la doonaya in dhinaca la ysku qabto taasina waa mid labaad ta saddexaad waa altaqaarubu fi ma bayna asufuuf ma aha safna inuu halkan istaago tan dhexe laga boodo safna halkaa istaago masjidkii labaatanka saf inoo qaadayo toban saf ay ku tukadaan ay buuxiyaan taana waxaa inoo tilmaamaya waqaaribuu baynaha waqaaribuu baynaha ay bayna asufuuf taana waxa lagu xadaynaya sida dee haddaba la xadeeyey qofku markuu sujuudo waa inuu si nafisa u sujuuday o aanu iskuuskuusay iscidhiidiy ee ka dheer ama ka ugu sujuuda dheer sujuud caadiya ah uu sujuudo meeshuu ku sujuudayo in yar ka hor in safka kale ka bilaabo dabeedna sufuuftu ay saasu daba taalo walidaalika masaajidada qaar waxaa ka dhaca in laga boodo saf laga boodo saflaga booda taasina muuqaalka salaadana way xumaynaysaa taswiyata sufuufna waxbay yeelaysa taswiyata sufuufna waxba yeelaysa walibaana haddii safkan lagu tukanayo safkan kale ee tiirka ka soo horeeya inta badan dadku ka boodaan kuwan suuqa waxaa laga yaabaa zaxmad baa ka jirto in la ilaaliyo laakiin masaajidada xaafadaha aada uga dhacda marka taa xalkeedu waa in faraha aan la saarine cirbaha la saaro hore loo soo baxo si waxa weeye tiirkana hore looga soo baxo oo dadku ay iga rukuuci karaan marka taswiyata sufuuf waa saddex baa ludi koo waa maxay taswiya inaan la kala horay ka labaadna taraasu ka saddexaadna taqaarabu sufuuftu inay isu soo dhowaato saddexdaaba waa la ilaalinaya wa can nucmaan bni bashiir radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi samictu rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam yaquulu isagoo labaan maqlay latusawunna sinteen oo sinteen sufuufakum sufuuftiin aw ama layukhaalifanna allah ilaahay iskhilaafsiiye bayna wujuuhikum wajiyaalkiina walimuslim waxaa ku yimi kaana rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa yusawi mid sima sufuufanaa sufuuftayada xataa kaannama ila ilamaya aad moodo yusawi inuu la simayo bihaayada alqidaaxa waxa weeye leebabka markaa leebku wuxuu ka kooban yahay la laganayaa qorigii iyo wixii afka kaga xidhnaaya dee wax dilaya birtii ama wixii wax mudayay marka alqidaax qoryahaasaa la yidhahda qoryaha leebka ama ushiisaa dheer siday u siman yihiin ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam u simayey sida kuwaa loo simo xataa idaa ra'aa markuu arkay annaa qad caqalnaa annagu inaanu weelaynay oo ay noo dhaadhacday simidda sufuufta uma kharaja waa soo baxay yowman maalin buu soo baxay faqaama waa istaagay xataa kaana ilaa uu ku dhowaaday an yukabira inuu takbiirto salaadii galo fara'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay baadiyan uu muuqdo sadruhu laabtiisu ay muuqato oo dadka ka soo horeeya faqaala wuxuu uhi nabigu cibaad allah yaa cibaad allah addoommadii ilaahayow latusawunna sinteen oo sinteen sufuufakum sufuuftiinna aw layukhaalifanna allah ama ilaahay istaba mariye bayna wujuuhikum wajiyadin xadiidkani waataynu hore soo tilmaannay sawu amar inay tahay qoladii waajibinaysay xadiidkanna waa daliishadeen oo waxay yidhaahdeen goodi baa ka dhashay layukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum waxa weeye xaqiiqatan aw majaazan labadaba waali xaqiiqatan in wejigaagu halkaasuu u jeeday in gadaal loo jeediyo jirkaaga inta kalena uu dhinac u jeedo wejigaaguna xagga dambe uu jeedo oo adiga laftaada ilaahay iskaa daba marinay yacni yukhaalifu baynaka wa bayna wajhika ayaa la kala duwaya jirkaaguna dhinac buu u wejigaaguna cagsi buu u jeeda oo wejigaa xagga dambe u jeedsanayaadoo xaggaa u jeeda waa marka xaqiiqatan laga dhigo qof walba wejigiisa la bedelay jirkiisa la khilaafsiinay waxaa kaloo lagu macnay waana sida culimo badani ay doorteen layukhalifana allahu bayna wujuuhikum bimacnaa in alla subxaanahu watacaala dhexdeenna khilaaf u dhigo iskhilaaftaan isnacdaan kala tagtaan kadib markaa isku soo baxdaan wejiyada la kala dadbo oo wejiyadu kala jeestaan laakiin waxaa laysku ciqaabaya waa maxay khilaaf kaasina waa macnawi oo ilaahay wuxuu kala tegsiinayaa ra'yigood iyo taladood ayuu ilaahay kala duwaya isku khilaafaya dabeedna waxaa ka dhalanaya in la kala weji dadba marka la iskhilaafo sidaana waa lagu macnay taana waxaa ku jirta aljazaau min jinsi اlcamal markii sufuuftii la hagaajin waayey lagu kala tegey baa waxa timi jirka iyo wejiga inuu kala tago ama dadku inay kala tagaan oo ay iskhilaafaan khilaaf dhexdooda la dhigo taasna waxayna tusaysaa sharciga alle xataa hadduu sunno yahay marka jumhuur lagu socdo fududaysigiisu inuu khatar keenayo waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu dadaalayay safka in la simo oo nabigu sufuuftuu dhex maray uu dhex soconay uu soo jeesanayey uu eegay markuu dhammeeyey ee uu sidhi gal salaadii ayuunbuu jalleecay wuxuu arkay nin soo yaro baxsan dabeedna nabigu waa ku celiyey calayhi salaatu wasalaam goodigaasuu ku celiyey marka imaamka waxaa laga doonaya marka iqaamada la dhammeeya uu mixraabka gala inaanu allahu akbar iska odhan dadka uu xasuusiye safka in la simo uu eego waxaa weeye jaanis dadka siiyo ayaa loo baahanya sida nabigu samaynaya alayhi salaatu wasalaam khulafadii ka dambaysana ay samaynayeen wacan anas bni maalik radia allahu tacaala can ana jaddatahu ayeydi mulaykata la yidhaahdo mulaykata binti maalik dacat waa u yeedhay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam liطacaamin cuntay ugu yeedhay sanacathu ay samaysay alfaada bukhaarina waxaa ku jirta lahu isaga dartii bay u samaysa way casunta faakala minhu nabigu waa cuna uma qaala wuxuu uhi nabigu quumuu istaaga faliusalli lakum aan idiin tukadi ay usallii liajlikum idinka dartiin aan guriga idinku tukado oo salaada baraka idinka dhigo idin barakaya guriga waana wax dhici jiray oo waxaa weeye citbaan ibnu maalik waa kii nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam sidii bukhaariya muslim ku timi wuxuu ugu yimi waxa weeye inuu fawadidtu an taأtiya beyti fatusaliya fiihi makaana atakhiduhu musalla buud waxaan jecelahay meel aan calaamadiyey waayo xadiidka wuxuu ku bilaabmayey inii ankartu baصrii waina alwaadiya aladii baynii wa bayna qowmi yasiilu ida jaءat اlamطaar fayashuqu calaya ijtiyaazuhu qibala masjidih aragaygiina waa daciifay aniga iyo masjidka aanu ku tukanana tug baa noo dhexeeya markuu soo dhaco inaan ka gudbaa igu adag marka waxaan jecelahay inaan xilliyadaasoo kale guriga ku tukado laakiin meeshii aan ku tukan lahaa baan doonayaa inaad ii bilowdo oo aad iigu tukato si aan meeshaa uga dhigto musalle aan idhaahdo waa meeshii nabigu iigu tukaday horena waynu usoo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam in laga barakaysanayo qaala anas wuxuu yidhi faqumtu waxaan u kacay markuu ihi de waan idiin tukanaya ilaa xasiirin qatiifad ama darin oo lanaa annaga noo sugnaatay qad iswadda kaasoo la madoobaaday min tuuli maa lubisa ay mastucmila waxa weeye isticmaal dheeraaday dartii la madoobaaday duugoobay min tuuli maa lubisa isticmaal dheer dartii u madoobaaday fanadaxtuhu waan ku rusheeye bimaa in biyo uu ku nadiifinayo faqaama calayhi waa ku dul istaagay rasuulu laahi sal اllahu alayh wasalam wasafaftu waan safta ana aniga iyo walyatiimu agoonkii waraa'ahu gadaashiis waalcajuuzu islaantiina waa ayeydii min waraa'ina xagga dambe ayay iyaduna naga sii istaagtay waa saf saddexaad wey marka imaamka lagu daro fasallaa waa tukaday lana dartayo ragcatayni laba sunna ah buu nabigu noo tukaday calayhi salaau wasalaam iyaga dee uma tukan oo uguma cibaadaysanay laakiin iyaga dartood si uu ugu barakeeyo guriga ayuu ugu tukaday baa looga jeeda uma insarafa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam kadibna nabigu waa gadoomay muslim waxaa ku yimi ana rasuula llahi sal اllahu alayh wasalam sallaa waa tujiyey bihi isaga iyo wa biummihi hooyadii ayuu nabigu tujiyey calayhi salaau wasalaam fa faaqaamanii waa i joojiyey can yamiinihi midigtiisa marka waa xadiid kale waayo kaa hore agoon baa la joogay waxay ahaayeen nebiga iyo saddex kale kanna laba keliya ahaayeen waa anas iyo fa faaqaamanii waa i joojiyey can yamiinihi dhinaciisa midig wa aqaama waa joojiyey almar'ata haweenaydii khalfanaa gadaashayada alyatiimu qiila waxaa la yidhi huwa isagu waa dumayra jaddu xusayn ibni cabdillaah ibni dumayra awowgii wey xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa koow salaad sunno ah in la ysku jamacsan karo haddii aan caado joogto a ah laga dhiganayn ee xilliyada qaar waxa weeya lagu jamacsan karo waayo nabigu calayhi salaau wasalaam gurigiibuu yimi salaad sunaa buu ku tukanayey wax mar walba dhacaya ma aha waxa weeye ila tukada buu waa laysku jamacsaday markaa way bannaantay laakiin inta la ballamo la yidhaahdo koob iyo tobanka masjidka inoo ballana duxadaynu isku jamacsanayna toddoba ilaa taa inoo noqoto taasi bidcay noqonaysa wax jira ma haddii la caadaysto ama la joogteeyo laakiin marka sudfa ay u dhacdo waa bannaantay sida xadiis kale tilmaamayo asalkuna waxay tahay nabigan aanay ku koobnayn calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya qofka imaamkaa haddii hal qof uu ku soo xidho ay laba noqdaan maamuumku dhinaca midig buu ka istaagaya dhinaca midig ayuu ka istaagaya istaagga uu ka istaagayaana waa dhinaciisa midig asalkuna waa inuu la sinaado laakiin fuqahadu waxay yidhaahdaan ixtiyaad ha sameeyo si waxa weeye aanu uga hormarin imaamkii in yaroo ixtiyaaa ah. laakiin asalku dhinaca midig waa inuu la sinaado wey hadduu islaalin karo hadduu lab yahay wey hadduu lab yahay hadduu xitaa yahay sabi aan qaan gaadhin waa la mid oo laba midigtu kaa istaagay hadday gabadh tahay waa inan yaroo aad dhashay oo aan qaan gaadhin ama waa xaaskaagii ama waa hooyada oo adiga kula jamacsanaya waa saf labaad imaamku mar hadduu lab yahay waa saf waxa weeye ma'muumaduna waa saf labaad xataa inan hadday tahay hadduu lab yahayna dhinaca midig buu istaagaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa ilmihii sabiga ahaa safka in lagu xisaabinayo inuu xisaabsan yahay waxaana taa culimmadu ku qaydayn inuu mumayis yahay ilmo mumayisa wax kala soocay marka safkiibuu buuxinayaa uu gelayaa waa la xisaabinaya waa ku tirsanya amaa haddaanu mumayis ahayn safku kala jaraya lama xisaabinayo xisaabta kuma jiro waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya sharcigeenu siduu ragga iyo dumarka u kala ilaalinaya loo kala fogeynay cibaada lagu jira xataa cibaadadii baa lagu kala soocay ragguna waa saf xataa laba hadayi ragguna waa saf dumarkuna waa saf marka dadka hadda xadaaiyiintae casriyiinta iyo ilbaxa iska dhiga marka mawaadiicda noocana ah culimmadu ka hadlayso rag iyo dumarka in la kala sooco waxa weeye fitnada la yska ilaaliyo iyo in la xijaabto jirku yaanu istaaban yaan laysa salaamin yaan laysla khalwoon ikhtilaadka ha la joojiyo rag dumar kala sooca waxay odhanayaan culimmadan gebigooduba shahwada ku wareegaya iyo rag dumar isfuulaya iyo wax la kala ilaalinaya war dad kale isuma socdaan yo waxbaa la shubaya salaadii iyo labadii la isqabay baa la kala sooca iyo cibaadadii iyadoo lagu dhex jiro marka sharcigu waa sidaas qofkuna waxaa fiican inaanu caqligiisa isticmaalin sharcigana looma dejin cid keliya ka xun iyo ka wanaagsan labadaba waa loo dejiye axkaamtana waxaa lagu xidhaa almadinna haddii la yidhaahdo ninkii ka aamin qabaana suu doona ha naftiisa ku kalsoon dee socon mayso yaa yaa yaa aamin qaba waxa weeye qofku xaaladdiisa waa isbedeli karta cid damaanad loo haya inuu fitnoobayaa ma jirto inuu gabadhii la khalwoodo u yidhaahdo waar anigu dumarka magaxiisa iyo afar xaas baan leeyahay sharcigu fasixi maayo waa mamnuuc waa mamnuuc waxa weeye sidii loo dhigaba hadduu yidhaahdo waan anigu mama shahwadoobada waa dhufaanana mar hadduu nin yahay mamnuuc waa qaacida wey waxa weeye sideeda loo qaato wa can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi bidtu waan u habareertay maymuuna gurigeedii baan u hoyday bint ilxaari waa xaaskii nebiga isagana waxaa dhashay lubaaba bint ilxaari um lfadli bay caan ku ahayd faqaama nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa istaagay yusalii min alleyli isagoo habeenkii salaatuleyl tukanay faqumtu waxaan ka istaagay can yasaarihi dhinaca bidix faakhada waa qabtay biraasihi madaxayga fa aqaamanii waa itaagay can yamiinihi midigtiisa marka xadiikanna masaaishii hore uu tilmaamayaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa labadu inay jamc tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa qofkii salaada ku galay isagoo munfarida keligaabaa salaaddii xidhay dabeedna qof baa kugu soo xidhay niyadii waxaad u bedelaysaa imaam imaam baad u bedelaysaa waa loo geliyey nebigu isagoo keligiiyabuu xidhay inuu cid tujiya kumuu markuu ku soo xidhay ibnu cabbaas wuxuu ku talagalay imaam inuu noqdo Eh, waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya in ilmihii sabiga ahaa ee mumayiskahaa saynu soo tilmaannay inuu safka dhammaystiray waxaynu kaloo ka faa'idaysanaa masaladii aynu soo sheegnay xarakada uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dhinaca bidix buu ka joogay madaxuu qabtay dabeedna dhinaca bidix ayuu nabigu keenay calayhi salaatu wasalaam marka waa min maslaxati salaa wixii ficila ee danta salaada loo samaynayo wax dhiba male baabulimaama imaamnimada baabkeedii wey can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu uhi amaa yakhshaa miyaanu ka baqay alladii kii yarfacu karuu qaadaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamka horti an yuxawil allaahu alla inuu u badalo oo u xawilo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaar ka yeelo suuratahu muuqaalkiisa suurata ximaarin inuu ka yeelo xadiidkan wuxuu asal u yahay masalo weyn oo ah xadiista dambana oo inoo sii caddaynaysaa imaamka in la daba socdo oo la daba taagnaado oo aan laga hormarin marka musaabaqatu limaam imaamka inaad ficilkii uu samayn lahaa aada uga dheerayso waxaad aragtay isagoo rukuucaya waad ka hor rukuucdo waxaad aragtay isagoo sujuudaya sujuuddii baad uga dheeraysay xaaraan wey waayo nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ka dhaliyey goodi adag buu ka dhaliyey miyaanu ka baqayn madaxiisa in loo bedelo madax dameer in loo bedelo qurubi baa wuxuu sheegi jiray bar hore ugu dambaysay nin waxaa weeye muxadida oo sitaarad xidhay sitaarad buu xidhay dabadeedna halkaasunbaa xadiiska lagaga qaataa nin waliba shiikii buu soo gala xadiisku ka qaataa markaa nin faduuliya baa yidhi or shiikhan sitaaradda xidhay aan u galo dabeedna uu galo wuxuu ihi madaxiisu madax dameer buu lahaa buui kutubta qaar bay culimadu kusoo naqliyeen waan waraystay buui wuxuu ihi xadiiskan markaan maqlay baan ku jees jeesay waana adhi say u suurtagelaysa dabeedna waa igu dhacday buui lakin waa laga yaabaa kulli allahu aclam asalku waxa uu yahay in allaha lam yajcal limaskin naslan maskiga haddii qofka suuraddiisa la bedelo kunuu qiradatan khaasiyiin wajacala minhum alqiradata wاlkhanaasiir haddii la bedelo waxaase ma sii noolaadaan sida haalibkaa nusuusta qaarna ay tilmaamayso laakiin culimo waaweyn baa sheegtay waa xaaraan musaabaqayn la samay imaamka laga dheereeyo goodigaana waa la sheegay xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa ma'muumku inuu dabagalay imaamka oo aanu ka horray waxyaabaha taa khilaafayaana waa saddex nooc mid ka mid a in laga horeeyo waa taxdiisku tilmaamay in lala socdo oo ficilkii markuu samaynaya lala sameeyo almuqaarana waalmuwaafaqa iyadana lama ogolo iyo alta'ahur in laga dib dhaco rukni dhib ma leh laakiin laba rukni iyo saddex rukni iyo wax ka badan waxa weeye lama ogola saddexdaasba waa mamnuuc mashruucuna waa markuu ficilka uu dhammeeyo ee ruknigii uu galo adiguna mubaasharatan inaad ka daba bilowdo xataa faatixadii adoo aan dhammayn hadduu rukuuco waxa weeye waa in laga daba rukuuca oo imaamka la raaca wey saal ahaan faatixadii baad sidaa u bilowday markaad bilowday baa imaamkiiba rukuuca si u dhammeeyeyba waxaadna og tahay wakti inay kaa qaadanayso laga yaaba inuu ka soo kaco ad ka daba rukuucaysa laakiin haddaad marayso ihdina siraat almustaqiim oo aad cara fududahay oo aad gaadhaysa dhib male laakiin haddii kale imaamka ayaa la raacay haddii kale mukhaalafay maraysa an abi hurayrata radi allahu tacaala can can inabiy sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu innamaa jucila alimaam in kalaba maahe imaamka waxaa loo sameeyey oo loo yeelay liyutama bihi si loogu daydo falaa takhtalifuu calayhi ha isku khilaafina oo imaamka ha ku kala duwanaanina mid ka horeeya iyo mid la socda iyo mid ka dambeeya oo ka fog iyo mid cagta cagta u ha ku kala duwanaanina faidaa kabara allahu akbar markuu yidhaahdo fakabiruu wlfaau litartiibi bitisaali fadu kala dambayn xidhiidha oo aanu faasil u dhaxayn ayay tilmaamaysa waidaa rakaca hadduu rukuuco farkacu ka daba rukuuca waidaa qaala hadduu idhaahdo samica allaahu ilaahay waa ajiibay liman xamidahu ciddii mahadisay faquuluu ka daba dhaha rabbanaa walaka alxamd rabbana yaa rabbana rabbiga yow taqabal naga aqbal istajib naga ajiib walaka waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad marka wowda la geliyo waa laba jumladood marka laga saaro wowdana waa mid keliya marka afar jeer bay axaadiista ku timi allaahumma rabbana laka alxamd allaahumma rabbana walaka alxamd rabbanaa laka alxamd rabbanaa walaka alxamd marka allaahuma haddii lagu daro waa yaa allah wey iyadu dhib male yaa allaahu yaa rabbana baa istaba taalla laakiin walaka alxamdu marka la yidhaahdo jumlada hore waa in la dhammaystiraa rabbana istajib nagaajib walaka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay haddii kale waxay noqonaysaa rabbanaa yow laka alxamdu mahad baa kuu sugnaatay marka taasina mid bay isku noqonaysa faquluu waxaa dhahdaa rabbanaa rabbigayow istajib taqabal naga aqbal walaka waxaa ku sugnaaday alxamdu mahad waida sajada hadduu sujuudo imaamkii fasjudu ka daba sujuuda waidaa sallaa hadduu tukado jaalisan isagoo fadhiya fasalluu tukada juluusan xaalaatihiin kuwa fadhiya ajmacuuna idinkoo dhan xaalaatihiin idinkoo dhan xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya imaamka ficilkuu sameeyo in laga daba samaynay fadu waa in markuu ficilkii galo uu gudagalo ruknigii adiguna sujuudo kale de waa inuu sujuudaa maaha markuu foorasado adiguna inaad ka daba bilowdo laakiin markuu sujuuddii gaadho baad bilaabaysaa xaggii sujuuddii rukuucdii markuu bilaabo la bilaabi maysid waa in uu rukuucdii gaadhaa markuu ku xasilo kadaba rukuuc mubaasharatan xadiidka waxaa laga faa'iidaysanaya mas'ale ah imaamkaha lagu daydo ma wixii muuqanaya lagaga dayanaya mise daahiran wa baina imaamkii wuxuu galay duhur buu galay ama casar buu galay adigana duhurkii baad doonaysaa inaad tukato niyadu waa kala duwan tahay soomaa isagu wuxuu niyooday casr adna maxaad niyootay duhur niyadu inay iswaafaqdo ama wuxuu tukanayaa sunnihii taraawiixdii oo kale adna ceshihii baad doonaysa inaad ku xidhato isagu waa sunni adiguna isagu waa taraawiix adiguna waa cish waa fara maca niyada miyaa la yska waafaqaya mise waxaa looga jeedaa afcaasha muuqanaysa waxay leeyihiin jumhuurtu waxaan shaaficiyada ka ahayn waxa weeye maca niyada waa in la yska waafaqa aahiran wa bain shaaficiyaduna waxay leeyihiin maya waa ficilada muuqanaya waana sida xadiisku tilmaamay faidaa kabara fakabaru wa idaa rakaca farkacu laakiin midna rukuucdiisu waa faral midna waa sunne mid waa cisha mid waa salaad kale wahaakada waana sida axaadiisu tilmaamayso oo nin faral tukanaya nin sunno tukanaya waa ku daba xidhanaya mid sunno tukanayaana mid faral tukanaya waa ku daba xidhanaya labadaba axaadiis baa ku timi qaarkoodna waa inoo iman doonaan oo xadiiska haddaynu tilmaamayna mucaad bnu jabal intuu nabiga cisho la tukado ayuu tolkiyo sugaya cishihii tujinaya marka cishaha isagu tukanaya maxay noqonaysa waa sunne ilaa cishihii waa tukaday nabigu la tukaday dadka ku daba tukanaya faral bay tukanayaan isaguna cisho la soo celiyey oo sunnaa buu tukanaya marka sidaa shaaficiyadabaa xoog badan in daahirka un layskaga dayanayo waaya xadiidka waxaa kaloo ka muuqata sidaynu arkayno haddii imaamku idhaahda samica allaahu liman xamida maamuumku muxuu odhanaya rabbanaa walaka alxamd samica allaahu ma odhanaya samica allahu liman xamida ma odhanaya culimada qaar daahirkaasay qaateen xadiiska dambana saasuu ku tusayaa imaamku wuxuu leeyahay samica allahu liman xamida rabbanaa laka alxamdu isagu waa odhanaya laakiin ma'muumku haddii samica allaahu liman xamida imaamku yidhaahdo isagu rabbanaa laka alxamdu buu odhanay sida xadiiska laga fahmay laakiin axaadiis kalea tilmaamaysa imaam iyo ma'muum iyo munfarid intuba samica allaahu liman xamida inay u taalo axaadiis kalea ku timi waynu arki doonaa insha allahu tacala wacan caaishaa radia allahu tacaala canha qaalat sallaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama wuxuu ku tukaday fii beytihi gurigiisa wlxaal huwa shaakin isagoo xanuunsanay xanuunkaasina sida uu cadaynaya xadiidkii anas bnu maalik ee isaguna bukhaari iyo muslim ku yimi saqطa can farasin lahu fajuxisha shiquhu ayman farasuu lahaabuu nebigu ka dhacay kadibna dhinaciisa midig baa dhaawac soo gaadhay dhaawacaasu guriga u fadhiista dabadeedna waa loo yimi fasalaa waa tukaday nabigu jaalisan isagoo fadhiya ayuu tukaday wa sallaa waa tukadeen waraahu gadaashiisa qowmun qolaa tukaday qiyaaman xaalay yihiin kuwa taagan waa iyagu de istaaggii waa awoodayeen fa ashaara ilayhim waa u tilmaamo nabigu calayhi salaau wasalaam an ijlisuu fadhiista falama insarafa markuu nabigu ka gadoomay qaala wuxuu uhi nabigu inamaa jucila alimaamu in kalaba imaamka waxaa loo sameeyey liyutama bihi si loogu daydo faidaa rakaca hadduu rukuuco farkacu rukuuca waidaa rafaca madaxa hadduu kor u qaado sujuudda ama rukuucda farfacu idinkuna kor u qaado waidaa qaala hadduu yidhaahdo samica allaahu liman xamida faquluu dhaha rabbanaa laka alxamd ka daba dhaha sanu sheegnayna samica allaahuna waa la soo celinaya waidaa sallaa haddii uu tukado imaamkii jaalisan isagoo fadhiya fasaluu tukada juluusan fadhi ku tukada ajmacuuna xaalatihi kuwa dhan oo haku kala hadhina xadiidkan wuxuu inoo faa'iidaynayaa xaalad inta kale waynu ka soo hadalnay imaamkii fadhiyey ama curyaan ha noqdo ama waxa weeye xanuun ha ku keeno inuu fadhi ku tukado sida xaaladda nabigoo kale calayhi salaatu wasalaam dadkii ka dambeeyey waxa weeye inay imaamka raacayaan oo ay waafaqayaan in horta lagu xidhan karo adigoo ah dadkii istaagayey ee awoodayay istaagga mid fadhiya inaad ku xidhan karto oo imaamu ku noqonay ninkii fadhiga ku tukanay masalada waa inoo tilmaamay masalada labaad imaamkaa fadhiya inaad waafaqayso sida xadiiskana tilmaamay oo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu fadhi ku tukaday isagoo xanuunsanaya iyaguna ay ogaayeen istaagga inay awoodayaan istaagguna waajib yahay way istaageen kadib ashaara ilayhim nabigu waa tilmaamo waxa ui fadhiista ilaa anigii baaba fadhiya wa inamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamkana waxaa loo jideeyay si loogu daydo igu daydo idinkuna fadhi ku tukada amar buu siiyey nabigu calayhi salaau wasalaam marka waxaa weeye culimmada qaar waxay yidhaahdeen waana sida loo badan yahay xadiidkan xadiid baa ka dambeeyey oo nasakhay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xaninkii uu dhimanayey markii nebiga la soo qaaday calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadii uu tujinaya abubakr oo ihi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abuu bakar dadka ha tujiya waan xanuunsanaya oo xanuunkii u dhimanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa nabigu wuxuu yimi abubakar oo taagan saxaabadiina ay ku daba tukanayaan ayaa nebigii la keenay oo xaaladiisu culusta oo cali iyo cabbaas ay sidaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ama ay jiidayaan dabadeedna nabiga waa la fadhiisiiyey abibakar dhinaciisaa la fadhiisiiyey marka nabigu wuxuu doonayaa abubakar inuu sii wato marka wuxuu u daayeen nebiga calayhi salaau wasalaam markuu nabigu u ishaaray uu ka aqbali waayey nebigaa salaadii la wareegay calayhi salaau wasalaam nebigu waa fadhiyey abibakar oo dhinac taagan baa ku daba tukanaya oo taagan jaamacuna abubakar buu sii eeganaya markaa nebigiioo fadhiya ayay istaag kula tukadeen waana markii nabigu sii dhimanaya calayhi salaau wasalaam marka xadiidkani waa ka horeeye waa la nasay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen xaaladaha lagu kala qaadaya sidee loogu kala qaadaya xadiikeenani muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam markuu bilaabayey qaabku salaaddu ku bilaabatay fadhi ila bilaaba buuri fadhigula bilaabo laakiin iyadoo la taagnaa salaadii haddii duruufi timaado la fadhiisto imaamku fadhiisto xaaladaasaa lala waxa weeye la sii wadayaa salaadii oo aan la waafaqayn marka fadhi haddii lagu bilaabo waa in la waafaqaa oo sida xadiiskeenu tilmaamay laakiin salaadii istaagga lagu bilaabay abibakar iyo jamaacadii istaagga ku bilaabeen ee nebigu yimi ee uu la wareegay hadda iyagu salaaddii bay ku jiraan nebigu imaamnimadii uu la wareegay isagoo fadhiya maadaamay istaag ku bilaabeen istaaggii bay sii wadaya marka waxay leeyihiin laba xaaladoodoo kala duwan weeye laakiin sidaa kale aynu sheegnay baa macruufa in kaa damba la qaadanayo oo sidaa loo daynayo oo imaamkii haddii uu macduur noqdo maamuumku uu isagu istaagayo an caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat waxay tihi waan cabdilaahi bni yaziid alkhadmi alansaari radia allahu tacaala canh qaala wuxuu hi xadaanii bara waa ibni caazib ayaa ii sheekeeyey wlxaal huwa hayru kaduub oo aan ahayn mid been sheega qaala wuxuu hi kaana waaha rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam idaa qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida lam yaxni ma laabay axadun axadoo mina anaga naga mida dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam ilaa rasuulka alla uu ka dhacayo saajidan xaalu yahay mid sujuuday sujuudan xaalaan mahay kuwa sujuudaya bacdahu isaga dabadii xadiiskana wuxuu tilmaamaya saxaabadu siday nebiga calayhi salaau wasalaam u waafaqayeen oo ay u raacayeen buu tilmaamayay welibana xaaladii sujuuddaa la sheegayoo dadku inta badan ay khilaafaan oo marka la taagan yahay samica allahu liman xamida ee imaankuna uu culus yahay xoogaa uu sii rafanayo dad badan baa ka daba hobta laakiin marka la ogaado inuu fooda dhulka dhigay markaasaa la doonayaa dhabarka in la qalloociyo la bilaabo sujuudi waana sii saxaabadu ay samaynayeen an abi huraraa radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu ida amana alimaamu imaamku hadduu idhaahdo aamiin faaminuu ka dabadhaha aamiin fainahu maxaa yeelay man waafaqa kii u waafaqa taamiinuhu aamintiisu taamiin almalaaikati malaaigta aaminteeda ufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa waladaaliin marka la yidhaahdo in laynoo jideeyey aamiin daahirka xadiidkana waxaa laga fahmaya idaa ammana imaamku markuu aamiin yidhaahdo fa faaminu idinkuu aamiinta ka dambaysiiya waana sida culimmada qaar ay ku tageen laakiin sida imaamu shaafici uu ku tegey raajixana ah imaamka iyo ma'muumku aamiin mar bay wada odhanayaan waayo xadiid kale wuxuu odhanaya ida qara'a alimaamu ayr lmaqduubi calayhim wala daaliin faquluu aamiin imaamku hadduu idhaahdo waladaaliin faquuluu ka dabadhaha aamiin marka isaguna waa odhanaya adiguna waad odhanaysa ta kale waxay taa ku xoojiyeen adigu markaad leedahay aamiin imaamka dabadii dee aamintii baad ka daba tidhi aamiin waxa aamiin la odhanayaana waa ilaahu ducada naga ajiib marka ayr lmaqduubi calayhim wala daaliin waa duco imaamku wuxuu leeyaha ilaahu ducadaa naga aqbal adiguna la mid baat ilaahayo ducadaa naga aqbal wey marka labadiinuba ducada markaa maqasheen isaguna akhriye adiguna aad maqashay aamiin baa wada odhanaysa macnuhuna waa sida haddii kale dee aamiintiisii baad ka sii dabageysaa aamiin waana isku macno isagu wuxuu hi ilahu naga ajiib adiguna yadii unbaad ku soo celis marka waxaaso dhan waxay xoojinayaan in sidaa loo odhanayo waana sida xadiisu tilmaamayso an abi huraraa radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalama qaala wuxuu idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tujiyo binaasi dadka ama linaasi dadka imaam uu noqdo falyukhafif ha fududeeya salaada faina fiihim waxaa ku guda sugan addaciifa kii taagta darnaa wasaqiima kii xanuunsanayay wadalxaajati ka danta leh ee de meheradiisii u baqaya ama la sugayo dhakhtaar ama kaadh ama howlo badan leh oo wakhtiga ilaashanaya dad baahiyala baa laga yaabaa inay jamca ka mid yihiin waidaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukado linafsihi naftiis falyuawil ha dheereeyo maa shaa wixii uu doono xadiidkani asal wuxuu u yahay in la fududeeyo fududaytuna sidaad jeceshahay maaha waayo dadku waa kala duwan yihin mid baa haddii waxaa weeye lagu tukado idaa zulzilad odhanaya ka gaabiyi qol wallaahi yaa laga badin yay naacdayn daabitkuna waa sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam in sidii nabigu u tukanaya loo tukado wixii la fududayn karaan la fududeeyo daabidka asalka waa saas waa ilaa dadka raqabaadkooda laga dhammaan maayo haddii dadka tale la weydiinayo faatixada haynugu dhaafinina bay odhanaya ya wax badan baa laga tegaya markaa fududayntu daabid bay leedahay laakiin maqsuudku waa in salaada la fududeeyo wey waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya waxyaabaha loo fududaynaya waxaa ka mida ah dadka duruufaha leh iyagana in loo tudo oo la ilaaliyo oo salaaddii loo sahlo iyaduna waa muhim wuxuu kaloo xadiisku tilmaamay haddaad keligaa tukanayso iyo dadaad ku kalsoon tahay oo kooban oo jeclaysanaya qiraa'adaada oo hore kuugu yidho niba maxaad u dheerayn weyde oo de maxsuuriinoo koobanaad is og tahay waxaw iyagana waad u dheerayn karta wax dhiba male adunbay kula mid yihiin wacan abi mascuudin ilansaariyi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu jaa waa yimi rajulu nin ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu hi inii anigu laa taakharu waan kadib dhaca can salaati subxi salaada subax yacni waaban ka absaamaa iyo waaban ka maqnaada labadabaa loo macnay min ajli fulaan hebel darti marka de waa laisla yaqaanaa laakiin edab baa ku suganoo mar walba dee magaca inaan carabka lagu ballaadin isagu waa magacaaba laakiin ruwaaddii inoo soo warinayay baa waxa weeye yidhi waa fulaan mimaa yuiilu bina dheeraynta uu nagu dheeraynaya darteed baan uga dibdhacaa qaala wuxuu ihi abu mascuud fama ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalama nabiga ma arkin adiba isagoo cadhooday fii mawcidatin waano qadu weligii ashadda ka daran mimaa adiba yowmaidin cadhadii maalintaa waa cadhooday faqaala wuxuu uhi nabigu yaa ayuha naas dadyahu inna minkum waxaa idin ka mida munafiriin kuwa wax didinaya dadka didinaya fa ayukum kiini ama naasa dadka tujiya falyuujiz ha koobo salaaddii ha koobo fa inna min waraa'ihi waxaa ka dambeeya alkabiira kii weynaa iyo wsagiira kii yara iyo wadalxaajati kii danta u saaxiibka ahaa intaasiba waa ka dambeeyaan wallahu aclam